bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين أma bعd qala الmؤلف xafidh اllah taعaalى qara'n التrjiح byn الriwaayaat الmkhتلفة qaraa-inta wax lagu tarjiixiyo riwaayaadka iskhilaafsan yacnii tarjiixa tarjiixintooda qaraa-inta loo isticmaalo ama qaraa-inta loo maro alqariinatu hiya maa yulmixu ilaa shayin maqsuudin duuna tasriixin bih qariinuu kuu tacriifinayaa marka hore luqa ahaan wuxuu leeyahay alqariinatu qariinada hiya maa yulmixu waa waxa kuu iilayo ama kuu bidhaaminayo ilaa shay-in shay yacni xaggiisa mulaamaxa iyo kugu samaynayo shayga oo maqsuudin loo qasdo duuna tasriixin bihi caddayn la-aan qariinadu marka wax wax ku fahamsiinayo waayo laakiin aan aad u caddayn war sariix a ah ma aha laakiin waa wixii wax kuu kuu ishaarayo ishaare kuu bixinayo wa haadihi alqaraa'inu qaraa-intan waxa uu yidhi yustadallu biha waxaa loo daliishadaa liliclaali cilaynta in wax lagu cileeyo ayaa loo daliishadaa aw itarjiixi ama tarjiixa yani rajixitaanka calaa xaddin sawaa si isku mid ah yacni qaraa-intan uu rabo inuu kuu sheego waa qaraa-in loo daliishado cilada wax cilaynta ama waa qaraa-in loo daliishado tarjiixa ayb calaa xaddin sawaa wain kaana bacduhaa inkastoo qaarkeed adalla uu yahay mid ka tusin badan calaa axadihimaa yacnii midkood ou tuso iclaalka ama tarjiixa mid kamida ou tuso min alaakhari ka kale ou markaa ka tusin badan yahay iclaalinta ama yacni tarjiixa midkood inkastou ka tusin badan yahay mid midka kale mararka qaar wa haadihi alqaraa'inu almadkuuratu qaraa-intan lasoo sheegay lagu sheegayo hunaa meeshan yadkhulu waxaa gelaya fii dimnihaa dhexdeeda maa naaqadahaa wax ka soo horjeeda fayatadaacafu cadaduhaa tiradeeda waa laablaabmaysaa bihada alictibaar bay u laablaabmaysaa kamaa huwa waadixun lilcayaan sida arkidda ku cadba wayadharu bacda atatabuci waasabri raacraacid iyo baarbaarid ka bacdi waxaa muuqanayo ana alqaraa'ina almasluukata qaraa-inta la qaadaayo oo iclaalka iyo tarjiixa iyo waxa ka soo horjeeda loo qaadaayo cinda culamaa'i alcilali culimada yacni cilalka taqaano agtooda nowcaani laba nooc way qaraa-intani markii tatabuc iyo sabri iyo lagu sameeyey qaraa-inta la qaadayo waa laba nooc biictibaari kahrati atacliili iyadoo laga marka laga eegaayo cilaynta badnaanteeda bihaa iyadoo lagu cileeyo qaraa-inta aw ilictimaadi calayha ama cuskashada la cuskanayaba marka la eegayo qaraa-intan marka waa laba nooc marka la fiiriyo sida ay u badan tahay wax wax lagu cileeyo qaraa-inta ugu badan ee wax lagu cileeyo iyadoo laga eegaayo ama qaraa-inta la cuskanaya iyadoo laga eegayo laba nooc waayo cinda culamaa'i alcilal alif marka nooca koowaad qaraa-inu caama qaraa guud waxna waa qaraa caama waxna qaraa-in khaas ah waay qaraa caama qaraa guud wahadihi alqaraa-inu yacuudu ljamcu wاltarjiixu ilayha fi akhar اlaxaadiid qaraa jamcintu yaa u laabanayso yacni marka wax la jamcinayo riwaayaadka iskhilaafsan tarjiixa yaa u noqonayo qaraa-intan xaggeeday u laabanaysaa fii akhari alaxaadiidi axaadiidta badankood wa calayha madaaru tacliili haaliban sida badanna wax cilayntu tacliilku ama iclaalku iyadoo ku dul wareega qaraa-inta caamka ah haaliban sida badan oo qaraa-inta caamka in wax lagu cileeyaa badan wahiya sitatun lix daliil waayo marka qariinadu ila waa daliil wax tusaaye lix yacni weeyaan marka qaraa-inta caamka ah kow alcadad kan ugu horeeya waa cadadka tirada yani mararka qaar cadadka badnaantiisa wuxuu daliil u noqonayaa riwaayada mufradada ah ama ninka uu la goonida noqdo raawi uu la gooni noqdo inay jiran tahay iyadaa tusayso <clears throat> qariinadan marka koowaad waa qariino aad u badan oo si badan loo isticmaalo <clears throat> riwaayaadka iskhilaafsan matalan waxaa la fiirinayaa saddex raawi baa isku dhinac martay oo xadiidkii waxay ku wariyeen mursal ahaan hal raawina wou khilaafay oo xadiidkii mawsuul uu ka dhigay cadadkan saddexda nin ah ayaa qaladka uga yaraan uga yaraan badan ixtimaalka uu qaladku geli karo waa uga yaraan badan yihiin halka halkaa badan ay ku badan tahay inuu gefo maadaama ay sidaas tahay waxaa lagu rajaxaa riwaayatu thalaatha bilcadad ayaa lagu rajaxaa cadadkanna marka wuxuuna tusaa waxba riwaayada kale kasoo horjeedana waa lagu cilaynaya tarjiixii iclaalkii marka waa kaasa saddexdan riwaayadoodana caddadaa lagu raja rajaxaa halka ka soo horjeedana waxaa lagu yacni cilaynaa riwaayadiisa mukhaalafada uu saddexdan khilaafay ayib wa hiya tucaddu cadadka waxaa lagu tiriyaa min aqwa alqaraa'in اlmasluukati qaraa-inta la qaado litarjiixi kala rajaxaad bayna riwaayaati la kala rajaxo loo qaado tan ugu kuwa ugu xooga badanaa lagu tiriyaa cadadka riwaayaadka almukhtalifati iskhilaafa iskhilaafsan wاctamadahaa kahiiru min alxufaadi الsaabiqiin xufaaddii hore in badan oo kamidana way cuskadeen wa min asharihim a'imadaa cuskaday oo cadad wax ku rajaxay waxaa ugu caansan yaxya alqaطaan xaysu qaala markuu yidhi kunaa nadunnu waxaan malaynaynay ana athawriya thawri wahima fiihi xadiidkii inuu ku wahmiyey sababta waa maxay likahrati man khaalafahu dadka khilaafay badnaantooda darteed marka wuxuu rabaa riwaayada thawri inuu ka tago muxuu uga tegay likahrati man khaalafahu dadka khilaafayaa ka tiro badan leanna khata'a cadad iyo hal wuxuu ku owleysan yahay halka ayb marka kunaa xadiid buu ka soo qaaday yani khilaaf riwaayaad iskhilaafsan buu hadalkan ka yidhi kunaa nadunnu ana athawriya wahima fiihi marka dannigiisa waxaa laga yaabaa markii dambe eh, inay usoo baxday thawri inuusan keligiis ahayn isaga laftiisa ama inuu dannigaba ka wado marka danni iska yani daahir oo kale ah iska xoog leh oo marka uu leeyahay riwaayatu thawri baa waxaan ku cilaynay likahrati man khaalafahu wa nasa calayha shaaficiyu shaaficina waa caddeeyey faqaala waxa uu yidhi waalcadadu wlaa bilxifdi min alwaaxidi cadadka ayaa uga haboon xifdiga halka qof wa qaala aydan wuxuu kaloo yidhi alimaamu shaafici inamaa nadacu waxaan ka tegaynaa tahbiita maa khaalafahu fiihi gayruhu raawiga kayrkiis wuxuu ku khilaafay inaan sugno waa ka tegaynaa mimaa huwa akharu minhu cadadan waxaan uga tegaynaa waxaa isaga raawiga ka tiro badan xagga cadadka fa amaa maa lam yakun waxa uusan ahayn yukhaalifuhu fiihi axadun axadna inuusan ku khilaafaynin wa huwa lafdun waa lafdi gayru lafdi aladii khuulifa fiihi ka duwan lafdigii lagu khilaafay wa amrun amar gayru lamri aladii khuulifa ka duwan kii lagu khilaafay marka wuxuu leeyahay fa nuhbituhu waa sugaynaa idaa lam yakun fiihi mukhaalifun mukhaalif haduusan jirin midda dambe maxaa loo sugaana xadiid cusub oo kalea laga dhigana midkan dambe marka waxaa waaye xadiid cusub oo kale ula dhaqmaa laakiin haddii mukhaalif jiro mukhaalifkaasna cadad uu yahay kuwa isaga safka kale ee khilaafsan cadad tiro badan haddii uu yahay cadadkaa looga rajaxa kan riwaayadiisa marka laba shay buu alimaamu shaafici uu sheegay raawiga haddii la khilaafay dad ka badan ay khilaafaan cadadkuu rajaxa raawigan wuxuu sugaayana waa ka tegaa oo mukhaalafada ku dhex jiro laakiin haddii wax waxba uunan khilaafin mukhaalifna uusanba lahayn ee ninkanna uu hiqo yahay ama saduuq uu yahay ee awalba xadiidka uu keligiis wariyey waa la qaadan jiray soo maaha xadiid uu keligiisu wariyeyoo cusuba oo kale uu arkaa wa qaala aydan waxaa kaloo yidhi inamaa yuqallatu alrajulu qofka waa la qalad xugmiyaa ama inamaa yaklatu alrajulu ninka waa gafaa muxuu ku gafayaa bikhilaafi man huwa axfadu minhu waxaa lagu gaf xugminayaa cid isaga ka xifdi badan khilaafidda ou khilaafo ow amase ya'tii bishayin bou la imaanayaa shay fi lxadiidi xadiidka dhexdiisa yashrakuhu fiihi ou la wadaagayo man lam yaxfad minhu qof aan xifdinin xadiidka xaggiisa aan ka xifdinin maa xafida kan wuxuu xifdiyey wahum kuwaas aan xifdininna cadadun cadad waaye wahuwa isaguna munfaridun keligiis waaye raggii kale waxaynan soo xifdinin oo isaga xifdiyey meeshaas xoogaa marka waxaa ku jiro qariina isagu inuu gafsan yahay waayo raggan tira hal ama waa laga yaabaa inuu hal qof inuu xifdi waayo waa suuragal laakiin dad badan xadiidkiina hal makhraj uu ka soo baxay oo hal xadiid uu yahay oo isla wariyeen markuu leeyahay u fiirsan yashrakuhu fiihi yashrakuhudaas macno weynaa ku jiro wixii aynan isla wadaagin ayaga looma haysto waxaynan isla wadaagin maxaa ka mid a ah? masalan sheekh aynan isla wadaagin oo ninkan ka wariyey xadiidkan masalan laba sheekh ou ka soo baxayba ama majliskaa kala duwanoo ninkan majliskaanuu dhegaystay kuwaan khilaafayna lama wadaagin oo majliska lama fadhinin lamaynan joogin ee markaasoo kale xadiid mustaqil a laga dhigaan laakiin marka majliskuna ay wadaagaan oo sheekhu ay wadaagaan haddii qaarna cadadkii badnaa aynan waxaynan xifdinin kan uu sheego ma la qaadanayo markaas nacam waa waa la cilaynaa cadadowna markaan fiirinaa dabcan wa qaala abuu xaatimin abuu xaatim iraazi waxa uu yidhi muxtajan bihadihi alqariinati isagoo qariinadan xujaysanayo qariinadu waa maxay alcadad fii xadiidi xadiidka ittafaqa ثلاثة anfusin على التوصيل في xadiidin xadiid itafaqa wuxuu yidhi marka hadalkan uu yidhi abu xaatim itafaqa halaathatu anfusin cala tawsiil saddex qof ayaa mawsuulnimo isku raacay oo xadiidkan mawsuul ka dhigay qofna markaas waxaa ka muuqdo inuu khilaafay saddexdan marka iswaafaqday buu rajaxay riwaayadooda tii marka yacni khilaafsanaydna waa cileeyey warkan saasaa yaa ku guda jiro waqaala bnu maciinin ibnu maciin waxau yidhi fii xadiidin xadiid wuxuu ka yidhi annaasu yuxadisuuna bihi mursalan xadiidkan mawsuulnimada lagu keenay dadku waxay ku wariyeen mursalnimay ku wariyeen buu yidhi ayb oo wuxuu leeyahay dadku annaasu yuxadisuuna bihi mursalan marka annaas maxay tusay caddaday tusay soo dadkii dhammaay mursalay ku wariyeen haddii marka qof qofka mawsuulka ka dhigay riwaayadiisa cilaynaa marka cadadkoona qariino u cuskaday wa su-ila daara quniyu daara qutni waxaa la su'aalay aalay can ilxadiidi xadiidka ida ikhtalafa fiihi hiqaatu hadday dadka hiqaadkaa iskhilaafaan isku khilaafaan fa qaala waxau yidhi daara qutni yundaru waa la eegayaa waa la fiirinaa ma majtamaca calayhi waxay ku kulmaan hiqataani laba hiqo fayuxkamu bisixatihi kaasaa sixadiisa la xukumaa waa tarjiix soo maaha cagsuhu muxuu noqonaa marka waxa labadan isku waafaqeen waxa ka soo horjeedo oo hal qof keliya ou la imaaday waa la cilaynaa iclaal iyo tarjiix waa isku jiraan ow amase maa jaa bilafdatin zaa'idatin yundaru ma jtamaca calayhi hiqataani fayuxkamu bisixatihi ow amase waxaa la fiirinaa maa jaa bilafdatin zaa'idatin wax uu raawiga lafdi zaa'ida oo ula imaaday lafdi ama jumlow noqon karaa ama kelmad uu ziyaadiyey fatuqbalu tilka aziyaadatu ziyaadadaas waa la aqbala yaa laga aqbalayaa laakiin min mudqinin qof mudqin ah wa yuxkamu waana la liakharihim xifdan kuwa badan xagga xifdiga wa habtan iyo xagga sugnaanshaha calaa man duunahu kuwa ka hooseeyaa looga xukumaa halkan marka qeybtan dambe ziyaadadii buu sheegayo wuxuu leeyahay ziyaadada ou raawi ku daro goormaa la aqbalaa hadduu mutqin yahay haddii uusan mutqin ahayn ma la aqbalaayo yaa waxaa loo xukumaa wayuxkamu liakharihim xifdan haddii dhinaca kale ou hal nin jiro oo ziyaadada aan la imaanin xifdi badan yahayna cadadkuna kaba sii owleysan cadadkaas ama xifdigaas badan yaa waxaa loogu xukumaa isaga riwa kuwaas riwaayadooda la xukumaa ama midkaas xifdiga badan waxaa laga xukumaa halka qof waxa uu wariyey oo laga xifdiga badan yahay ayb ama kan laga xifdiga badan yahay ama tira ahaanba laga badan yahay wa qaala albayhaqiyu bayhaqi wuxuu yidhi wa kamaa rajaxa ashaaficiyu shaafici siduu u rajaxay ixda riwaayatayni labada riwaayo middood calal ukhraata kale uu uga rajaxay xadiid buu ka sheekeynayay marka laba riwaayo waa mid buu shaafici rajaxay sida uu shaafici u rajaxay labada riwaayo middood calal uqraa oo uga rajaxay biziyaadati lxifdina oo ugaga rajaxay xifdiga badnaantiis yacni badnaantiisa ayaa rajaxa aydan sidoo kale uu u rajaxay biziyaadati alcadad laba ziyaada waay marka ziyaadatu lxifdi iyo ziyaadatu اlcadad annaga hadda taan ku jirnaa ziyaadat اlcadadaan ku jirnaa ziyaadat اlxifdi waa noo imaan doonaan qariinada labaad ee caamka ah waaye marka laakiin imaamu lbayhaqi wuxuu leeyahay sida shaafici labadan riwaayo oo u rajaxay midka raawigeedu xifdi badan yahay ayaa cadadkana oo u fiiriyaa oo wax ugu rajaxaa waa war la fahmaya ila tahay wa qaala aydan waxaa kaluu yidhi waljamaacatu jamaacada awlaa ku habboonaan badan bilxifdi xifdiga min alwaaxidi uga habboon jamaaco iyo hal yaa xifdiga ku habboon jamaacada wa qaala alkhaiibu khaiibu lbaqdaadina waxa uu yidhi wayurajaxu waa la rajaxaa riwaayada bikahrati ruwaati ruwaada badnaantooda lagu rajaxaa liaxadi alkhabarayni labada xadiid midkood ruwaadiisu inay badan tahay ka kalena ay hal uu yahay kahradaa lagu rajaxaa lianna algalata canhum waayo gefka xaggooda ka imaanayo wasahwa iyo sahwigu abcaddu waa fogaansho badan yahay oo hal iyo dad badan iyou qaladka aada uga fog yahay dadka badan wa huwa ni halkana isagu ilal aqalli tirada yar aqrabu yani waxaan ujeedaa wahuwa qaladkuna ilal aqali cadadka yarow aqrabu u dhowaansho badan yahay waqaala daara quniyu daara qutni waxau yihi fii xadiidin xadiid isagoo ka hadlaayo waijtimaacu ulaa'i alarbacati afartan kulanka ay kulmeen calaa khilaafi maa rawaahu bnu abi kahiir yaxya bnu abi kahiir waxa uu wariyey khilaafkeeda inay afartan ku kulmaan yadullu wuxuu tusayaa calaa dabdihim lilxadiidi inay iyagu xadiidka dabdiyeen isaguna uunan dabdinin intaan o dhan waa iska amhileeya adilo yani wuxuu rabaa inuu ku yidhaha saniicu lculamaa waaba sidaan waqaala dahabiyu alimaamu dahabi waxa uu yidhi wain kaana alxadiidu xadiidku haddii uu yahay qad rawaahu thabtu biisnaadin qofka yani aad hiqada u ah ee haddii uu wariyey biisnaadin uu ku wariyey ow amase waqafahu biisnaadin marka wuxuu ka wadaa inuu musnad ahaan ku wariyey ow waqafahu ama waa waqfiyey saxaabiguu ku joojiyey ow arsalahu ama mursal ahaan buu u wariyey wa rufaqaa'uhu lahbaatu dadka isaga saaxiibadiisa xerta la ah ee xadiidka la baranayso ee la xifdi yacnii la sheekha ay wadaagaan rufaqadiisaas ahbaat isagoo kale ah yukhaalifuunahu ay khilaafayaan falcibratu kan shayga la eegaayo bima jtamaca calayhi hiqaatu hiqaatku waxay ku kulmeen falwaaxidu midka keliga ah qad yaqladu inuu gafaa la arkaa wa qaala sancaaniyu sancaani wuxuu yidhi almulaaxadu shayga la milicsanayo alqaraa'inu inu qaraa-intooda waalkahratu kahraduna axadulqaraa-ini qaraa-inta mid ka mida waxa wax lagu rajaxayo waa qaraa-in kahrada iyo tiro badnaantuna qaraa-inta mid ka mida waay waa nooc ka mida qaraa-intu cadad cadadkii halkaasaan uga baxnay tan labaad alxifdu qariinada labaad marka wax lagu rajaxaa waa xifdi yah ha wa hadihi alqariinatu qariinadan inamaa tufiidu waxay faa ay wax faa-iideyneysaa idaa kaanat iruwaatu ruwaadu haddii ay yihiin muxtajan bihim kuwa la bihim kuwa la xujaysto min adarafayni labada dhinac darafaynku waa maxay waxa iskhilaafsan wa labada daraf ee iskhilaafsan yacni kahrada qariinadu waxay wax taraysaa marka labada dhinac ee iskhilaafsan labaduba la wada xujaysto maalan labaduba waa mid kasta waa saduuq inta iskhilaafsan waa wada saduuqin ama waa wada hiqaad laakiin wuxuu ku diidaa midba laba waa daciif midna waa iqa xaafid ah ma waxaa la leeyahay ninkan waa hal kuwanna waa labo maya la dhihi maayo qariinadu maba maba imaanaysa markaas meeshaan oo labadan daciifka ah waxa ay werinayaan wax ma yacni daciif laguma radiyo saxiix ilaa ninkan hiqada xadiidkiisu saxiix u ahaa lahay soo maa maanta marka marka laga tegaayo oo la iclaalinayo ama shuduud lagu iclaalinayo lagu cilaynayo maxaa keenayo shuduud in lagu cileeyo mukhaalafo mukhaalafada marka ninka khilaafa waa inuu u dhigmo ugu yaraan ayb marka taasuu rabaa inuu ku yihaaho wuxuu ku leeyahay wa haadihi alqariinatu qariinadan inamaa tufiidu waxay faa'iideynaysaa idaa kaanat iruwaatu ruwaaddu hadday yihiin kuwa wax warinaayo muxtajan bihim kuwa la xujaysto min adarafayni labada dhanba almukhtalifayni ee iskhilaafsan amaa maca adacfi haddii dacfi jiro falamru arrinku yaxtaaju ilaa qaraa'ina ukhraa qaraa-in kale loo baahnaa haddii dacfi jiro qariinadan keliya latiro badnaan iyo tiro keliya la feerin maayee haddiiba ay dhacdo in kuwaa daciifka waxay werinayaan la rajaxo in qaraa-in kale lagu rajaxo labo alxifdu qariinada labaad ee caamka waa xifdi ayb qaraa-in caama markayaan ku dhex jirnay cadadku kusoo bilaabay qariinada labaad marka waxay noqonaysaa xifdiga xifdigu marka waxay tahay labadan raawiye iskhilaafsan raawigaana xifdi badan ka kalena waa laga xifdi badan yahay alaxfadu muqadamun kan xifdiga badana la hormarina wa haadihi alqariinatu qariinadan aydan noqode tucaddu waxaa lagu tiriyaa min ahami alqaraa'ini qaraa-inta kuwa ugu muhiimsan fi tarjiixi bayna ariwaayaati almukhtalifati riwaayaadka kala duwan rajaxaadooda dhexdeeda wayashmalu yacni wuxuu shamlinayaa alxifdu xifdigu hunaa meeshaani xifda asadri wa xifda alkitaab xifdiga halkan aan uga hadlayno wuxuu ku leeyahay xifdu sadri iyo xifdu lkitaab labadaba waa shamlinayaa oo waa koobsana amaa xifdu sadri xifdu sadri laabta qofka inuu wixiisa xabadka ugu jiraan xifdisan yahay de qofka goormaa la dhihi karaa waa xifdu sadri buu haystaa xaafid waaye waxaa la dhihi karaa xadiidka mar allaale mar marku u baahdo inuu soo istixdaarsan karo oo uunan raaraadinaynin markuu doono soo istixdaarsan karaa waana sardina amaa xifdu sadri xifdu sadriga faqaala bnu rajab in xifdu sadri wax lagu rajixi karo faqaala bnu rajabin ibnu rajab waxa uu yihi qaacidatun idaa rawa alxufaadu alahbaatu xufaadda yacni ahbaadda ee hiqaadka ah hadday wariyaan xadiidan xadiid biisnaadin waaxidin hal isnaad ay ku wariyaan biisnaadin waaxidin hoosta ka xariiqo hadday laba isnaad ku kala wariyaan baabkan maba lagu jiraba xadiid mustaqila waayo markaas hal isnaaday ku wariyeen yani dabcan waxaan o dhan makrajku inuu mid ahaadee idaa rawa alxufaadu lahbaatu xadiidan hadday wariyaan biisnaadin waaxidin halsi si hal isnaad wainfarada waaxidun minhum mid iyaga ka midana ou la gooni noqdo biisnaadin aakhara isnaad kale fain kaana almunfaridu munfaridku haddii kan la goonida noqday haddii uu yahay hiqatan hiqo xaafidan xaafid ah fa xukmuhu xukunkiisa qariibun wuxuu u dhow yahay min xukmi ziyaadati hiqaat hiqaatku waxay ziyaadinayaanoo u dhow yahay fi lasaniidi walmutuuni asaaniiddii mutuunta ay ku ziyaadiyaan haddii macnaha dad badan oo atbaada ay isnaadku xadiid ku wariyaan isla xadiidkii mid kale uu isnaad kale ku wariyo haddii uu yahay hiqa xaafid ah xukunkiisu xukmu ziyaadaati hiqaat wuuna keeni doonaa ziyaadada waxyaabaha ugu badan oo lagu cilalka wax ugu dhibka badan waayo marka la tadbiiqinayo ziyaadatu hiqa waana aqwaasha culummadu waa iskhilaafsan yihiin min alculamaa'i man yaqbaluhaa mutlaqan waa fuqahada iyo usuuliyiinta iyo waa isaga badan saas qaarkoodna yacnii sideedaba radiyana waa jiraan man yaruduhaa mutlaqan qaarna marka yacnii qaraa-inta iyoy la socdaan dariiqat culamaa alxadiidna waa in qaraa-inta lala socdo marna ziyaadadaa la rajaxaa oo sax ah marna naqsigaa xoog ayaa la rajaxaa hal qaacida male marka qaraa-inta unbaa lala la daba socdaa qaala wuxuu yidhi wayaqwaa waa xoogoobayaa qabuulu qowlihi qowlkiisa in la wayaqwaa qabuulu qowlihi qowlkiisa in la aqbalaa xoogoobayo goorma in kaana almarwiyu canhu kan laga warinaya hadduu yahay waasica alxadiidi mid xadiidkiisu waasac yahay sida zuhri oo kale yumkinu ay suurtoobayso an yuxmala alxadiidu xadiidka an yaxmila alxadiida xadiidka inuu xambaaray ama an yuxmala alxadiidu xadiidkaba in la xambaaro isaga laga xambaaro min duruqin duruq cadiidatin tiro badan kaالzuhriy wالthawriy washucba wاlacmash yani wuxuu leeyahay raawigaa sanad kale ku keenay in la aqbalo riwaayadiisa xoog badan kan laga warinayo sheekha laga warinayo hadduu yahay sheekh waasicu lxadiid ah masalan zuhri oo kale waa arday badan yahay shucb oo kale waa arday badan yahay acmash oo kale waa arday badan yahay riwaaya yacni xadiidkiisana waa duruq bad badan yahay haddii marka sidaasba hadday suuragal tahay yacni in marar badan laga xambaaray isaga laftiisu inuu waasica riwaaya uu yahay qofka sidaasoo kalea haddii sanad munfarida nin haddii uu la gooni noqdo sanad kale markaasoo kale waa la aqbalaa ziyaadadaas sababtoo ah waxaa lagu xambaaraa majlis kale inuu uga maqlay ilaa ninkan sheekh weyn oo arday badan oo xadiidkiisu waasic yahay waay oo nin marka yacni xagga xadiidka xadiidkiisu qaliil ou yahay oo arday yar ma aha marka qofkan xadaran wasafaran riwaayaad unbuu ku jiraa xadiid buu werinaa isaga waa xadiid badan yahay raawigii marka xaafid hiqa ah ee sanad kale keeno inta kalena ee xadiidka sanad kale ku keeno waa layska aqbalaa macamkaas in la aqbalaa la arkaa marka maxaa la kala saaraa raawigii waasical alxadiidka ahaa iyo kan kale wa huna ikhtalafa alxufaadu meeshaan marka wuxuu leeyahay xufaaddu way iskhilaafeen fii bacdi alaxaadiidi axaadiidta qaarkood qabuulan wa raddan aqbalitaan iyo diidis inta labadaba raddin liajli ictibaari hada alamri iyadoo arrinkan la ictibaarinayo darteed faqaala ibnu rajab ibnu rajab wuxuu yidhi bacda dalika kaagaas kadib warkii hadda ka bacdi waqad taradada alxufaadu xufaaddu way yacnii ku tarad waqad taradada alxufaadu xufaaddii way ku noqnoqdeen kahiiran in badan fii midli hada kan dhexdiisa midkan oo kale dhexdiisa hal yuraddu ma la radinayaa qowlu man tafarada bidalika munfaridka qowlkiisa bidalika alisnaadi la gooni noqday maxaa lagu radinaa limukhaalafati alakhariina lahu dadka asaga ka badan khilaafka ay khilaafeen darteed ma loo radinaa oo sida cadadka hadda aan kusoo marnay am yuqbalu qowluhu mase waa la aqbalayaa qowlkiisa lihiqatihi iyo xifdihi maa loo aqbalaa taas waay marka meesha lagu taraduday waxaa laga hadlayana waa tee waa raawiga waasiculxadiidka ah wamathala raximahu llahu wuxuu ku tusaaleeyey lidalika kaagaas bixadiidi maymuunata can nabiy sala l slam fi lfa'rati dooliga idaa waqacat fi samni hadday subaga ku dhacdo dooli subag hadduu ku dhaco alquuha wamaa xawlahaa iyo xadiidkii ahaayo xayثu rawaahu asxaabu الzuhriyi canhu ardaydii zuhri waxay ka wariyeen xadiidkaa zuhri yaa sheekh waa zuhri marka can cubaydillaahi bni cabdillaahi can ibni cabaasin can maymuunata kadaa rawaahu maalikun wabnu cuyaynata wاlwsaaciyu saasay kaga wariyeen wakhaalafahum macmarun macmar baa khilaafay rawaahu can الzuhriyi buu xadiidka ka wariyey can saciid bni اlmusayab can abi hurayrata sheekhi zuhrina wuxuu ka dhigay saciid xadiidkana musnad abi hurayra u ka dhigay meeshuu musnad maymuuna kii hore ka ahaa qaala bnu rajab meeshaa marka maxaa yaal khilaaf khilaafku yuu ku qotomaa oo aasaas u ah yaa riwaayadiisa laysku khilaafay zuhri zuhri waa waasicu lxadiid qaala ibnu rajab ibnu rajab wuxuu yihi famin min alxufaadi waxaa ka mid a ah, man saxaxa kila lqowleyn labada riwaayaba waa saxiix kuwa yidhi wa minhum alimaamu axmedu baa ka mid a ah, wa moxamed bnu yaxya aduhliy weliba mutakhasisu ku ahay xadiidka zuhri oo zuhriyaad buu leeyahay moxamed ibnu yaxya iyo wagayruhumaa kayrkood wa minhum culimadii waxaa ka mid a man xakama qolo xukuntay bikalati macmarin macmar kaladkiisa linfiraadihi la gooni noqoshada darteed bihada lisnaadi uu la gooni noqday minhum culimadaa waxaa ka mid a albukhaariyi baa ka mida alimaamu albukhaari baa ka mida meeshaa marka waa mowdic macrako culimada marka ra'yigoodu aada u kala duwan nin walba ijtihaadkiisa waxbuu fiirinayaa waxbaa la raajix noqonayo ayb waafaqahu marka mararka qaarkood haddii la helo hab waxaa jira xaqiiqda lagu gaari kara lafteeda mararka qaar saanaa layskugu khilaafay haddii masalan la helo raawi ama laba raawi oo ardada zuhri ah oo jamcinaya see ku jamcinayo masalan zuhri sheekhiisiiba wuxuu ka dhigayaa marka aلzuhriyu can cubaydillaahi wa saciid bn اlmusayab ayuu leeyahay taasoo kale marka qariino labadaba inay raajix tahay tusa labadaba inay saxiix tahay tusaysa waxaa aada u isticmaalo xaakim xaakim kitaabkiisa mustadraga kitaabka mustadraga xaakim cilalka wax badanoo ufaa'iideeyaa waxaad arkay marka axaadiid laysku khilaafsan yahay sida u wada xadiidu lqulataynaba kamida ah idaa balaga almaau qulatayni lam yaxmil اlkhabah waa ka idiraab lagu cileeyey ma wuxuu keenayaa marka riwaayo labada raawiye layskugu khilaafay wuxuu keenayaa mid wuxuu ahaa moxamed ibnu camr ibni calqama midka kalena raawi kale u ahay hadda waa iga maqan yahay labadoodii oo laga warinayo keenaa marka oo fii sanadin waaxid weliba looga warinayo wuxuuna tilmaama inay daliil u tahay labadaba inay saxiix yihiin taas marka iyaduna waa qaraa-in kala waayo iyada lafteeda wawaafaqahu calaa اkhtiyaarihi bukhaari ikhtiyaarkiisa waxaa ku waafaqa aلtirmidiyu fi ljaamici jaamica xayثu qaala can riwaayati macmar wuxuu ka yidhi غayru maxfuudin riwaayada macmar maxfuud maaha uma naqla qowla اlbukhaariyi buu soo naqliyey akhda'a fiihi macmaru wالصaxiixu xadiiثu الzuhriyi can cubayd waafaqahumaa tirmidi iyo bukhaari waxaa sii waafaqay abu xaatimin الraaziyu calaa dalika abu xaatim waladii yadharu shayga markaa muuqanayo waxa uu yahay ana sacata riwaayati اlmuxadidi muxadidka riwaayadiisa waasacnimadeeda alxaafidi xaafidka ah ka zuhriyi iyo waqataadata oo kale maalan qariinatun khaasatun kuwaan inay yihiin sacatu riwaayada waa qariino khaas kamaa sayaati oo sida imaan doonto qaraa-inta khaaska ku imaan doonto qariinadaa oo tadullu tusayso calaa sixati alwajhayni canhu labada wejba inay raawiga noocan oo kala uga ansaxdo wa mukhaalafatu raawi lwaaxidi halka raawi mukhaalafadiisa lijamaacatin min ahiqaati alxufaadi ow khilaafana qariinatun caamatun waa qariino caama aqwaa minhaa ka xoog badan tan hadda laba qariinaa meeshaan taalla feera qariinada dhahayso raawiga aan fiirino hadduu waasiculxadiidi ay haddii kale qariino khaasa waayo leanna waxaa lagu dabaqaa ruwaad gooniyaa lagu dabaqaa cadad aan wax ku rajaxnana qariino caama waay labadooda iscaaridayma marka wuxuu leey qariinada caamka aqwa minha waa ka xoog badan tahay midaan khaaska qariinadaas marka caamka tadullu waxay tusaysaa calaa wahami alwajhi aladii ataa bihi canhu wejka uu xadiidka ula yimid ninkan uu raawigaa xaggiisa waasiculidilaaca kaga kala yimid dacfigiisa ama qaladkiisay tuseen fa yuxtaaju waxaa loo baahanaa marka ilaa qariinatin ukhraa qariino saddexaad tusnidu maa qaalahu xoojinaysa marka wixii uu yidhi raawigan keligiisa marka laba qariinaa iska hor timid waa in qariino kale la helo oo ninkan xoojinayso tiisa ayb wa mima yacdudu riwaayata aljamaacati jamaacada riwaayadeeda waxa xoojinayo jamaacadu marka waa maalig iyo ibnu cuyayna iyo awsaaci la soco waxaa xoojinaya waxaa ka mid a ana aleytha leyth bnu sacad rawaahu can الzuhriyi hahey wa mima yacdidu riwaayata aljamaacati ana allaytha rawaahu can الzuhriyi can saciidi mursalan yani qariino saddexaad uu raadiyey maalig iyo awsaaci ee ibnu cuyayna iyo awsaaci riwaayadooda waxaa xoojinaa waxaa ka mida buu leeyahay layth ibnu sacad baa xadiidka wariyey zuhri buu ka wariyey can saciid mursalan laakiin macmar yacnii adoodda ha isdhihin oo riwaayadaani macmarayba xoojinay tiise ha isdhihin ma xoojinaysa macmar leanna macmar xadiidka musnad ahaan usoo saaray soo maa can saciid ibn lmusayab can abi uu sheegay layth isaga marka riwaayadii zuhri ee saciid ka imaanaysay oo macmar uu ku keli ahaa sidii macmar si ka duwanooba balayth u keenay oo u wariyey kamaa dakara alismaaciiliyu ismaaciili siduu sheegay falacalla macmaran marka macmar waxaa laga yaabaa wahima inuu wahmiyey fazaada abaa hurayra abu hurayra uu ziyaadiyey marka ila meesha wax macmar wax abu hurayra ku waafaqaaya ma leh marka riwaayada ugu dhow waa midaan marka layth ou keenay oo mursalada ah marka lacalla macmar inuu wahmiyey oo saciid xadiidkiisa ou mursal iska yahay mana lagu cilaynayo marka tii jamaacada marka bal marka riwaayadan leyd waxay soo kordhineen riwaayat ljamaaca inay cala tahay ilaa middaani wax iyada dhexdeedaa khilaaf ka yimid khilaafkuna muxuu keenaa dacfi khilaafkuna dacfi ayuu keenaa wa akharu masaa'ili cilmi اlcilali cilmulcilalka masaa-ishiisa badankeed yacni dukhuulan xagga soo gelitaanka fi hadihi اlqariinati qariinadan yani dhexdeeda ay soo gasho ziyaadat hiqaati yani masaa-isha cilmulcilalka xagga soo gelitaanka qariinadan dhexdeeda ugu badan ziyaadatu hiqaat hal tuqbalu muطlaqan ma la aqbalayaa si guud am turaddu muطlaqan mase waa la radinayaa am yufasalu fi dalika mase waa la kala bixina waa la kala waa la kala tafsiilina wa min ayna yu'khadu hada tafsiil tafsiilka xaggee laga qaadana waman ilmuctabaru qowluhu yaa qowlkiisa uu muctabar yahay fi hada alamri mas'aladan oo ziyaadaatu hiqa ziyaadaatu hiqaat almuxadisuuna am ilfuqahaau muxadisiinta mase fuqahada walmutakalimuuna iyo mutakalimiinta min alusuuliyiina yal raaca baxigan marka waa aad baxi muhiim u ah kutubta xadiidka marka la akrinayana ziyaadatu hiqaadka iyo waa ku badan tahay in wax lagu cilleeyo meeshan marka waxaa jiro e, yacni culays xagga tadbiiqeedana saan arkayna waa culus tahay waxaa kaloo culays ka dhigay fuqahada ama usuuliyiintu ayagu waxay iska idlaaqaan aziyaadatu min athiqati maqbuulatun iyadoo sanaacada ahluyani culamaa ulxadiid aysan ahayn sidaas ayaa haddana waxaan aragnaa culimada culimo dambe oo culamaa ulxadiid ah aada weliba xadiidka ugu dadaashay mararka qaar saniicuhum saniicooda aqrabu ila almutakalimiin mutakallimiinta inuu u dhow yahay oo aada arkaysid ziyaada ziyaadatu hiqa maqbuula inay idlaaqayaan isa wax yacni ay ku qaadanayaan taasaa marka waxay keentay culimmadan dambe ee xadiidkana aada looga dambeeyo una taqaano xadiidka ee xagga tadbiiqa ku raacday fuqahada ama usuuliyiinta ku raacday yaa waxay keeneen dad badan inay u maleeyaan dariiqatu lmuxadisiin fii ziyaadaati hiqaat inay tahay alqabuulu mutlaqan mana ahan saas casharka danbaan in sha allahu tacaala aan aada ugu sheegi doono hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabih